آمين صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى baab wuxuu baab u yahay xaku lbusaaqi candhuufta in laga xoqo biliyadii qacanta lagaga xoqo min qal wxa ui xadaana qutayba ibni saciid ibni jamiil ibni ariif abu raja albaqlani albaqhdadi qala xadaana ismaaciil bnu jacfar ibni abi kaiir alanصari almadani can xumayd ibni abi xumayd aلطawiil can anas ibni malik radi allahu tacala canh ana nabiya sal اllahu alayh wasalam ra'aa waa arkay nukhaamatan xaako fi lqiblati qiblada ku sugan fashaqa dalika taasi waa dhibtay calayhi nabiga dushiisa xataa ru'ya ilaa lagu arkay fii wajhihi wejigiisa dhibsashada uu dhibsanayo faqaama waa istaagay faxakahu waa ku xoqay biyadihi qacantiisa faqaala waxau hi nabigu calayhi salaau wasalaam ina axadakum midkiin idaa qaama hadduu istaaga fi alaatihi salaadiisa fainahu isagu yunaaji waa la faqaya rabahu rabbigiibuu la faqaya aw ama ina rabahu rabbigii baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna alqiblati qiblada dhexdeeda ayuu ahaaday yani isaga iyo qiblada alla udhexeeya falaa yabsuqanna yaanu tufin axadukum midkiin qibala qiblatihi jihada qibladiisa yaanu candhuufu tufin walaakin hase yeeshee can yasaarihi bidixdiisaa waxa weeye cagtiisa hoostiisa dhinaca bidixa uma ahada waa qaaday nabigu calayhi salaau wasalaam arafa ridaaihi go'iisa dacalkiisa fabasaqa fiihi waa ku tufay uma radda waa celiya bacdahu barhkii calaa bacdin barhka kale oo isku jajabiyey faqaala waxa i aw yafcalu haakada ama sidaasuu samaynaya maradiisa intuu ku tufo ayuu ku imaam buhaari eh, wuxuu kaga hadlayaa baabkan kaga hadlayaa qiblada in la ixtiraamo maadaama abwaabtii ugu dambaysay aynu kaga soo hadlaynay axaadiitii ka hadlaysay eh, qiblada in loo jeestaa inay waajib tahay iyo axkaamteeda qiblada noocaasee salaada loola jeesanaya inay xurmo mudan tahay sidaa ogeed xaggeeda inaan cadhuuf loo tufin welibana marka salaada la tukanayo xadiikani aad buu inoogu soo noqnoqon doonaa saaka iyadoo abwaab kala duwan iyo dhinacyo kala duwan uu imaam bukhaari u baabaysanayo wuxuu halkan ku tilmaamayaa candhuuftii loo tufay ee xagga qiblada welibana masjidka gudihiisa ee ta in masjidka laga nadiifinayo wuxuu kaloo xadiiku inoo tilmaamay sababta loo diidaya qofku isagoo tukanaya ama masjidka gudihiisa ku sugan inuu candhub xagga qiblada u tufo ilaahay buu faqaya subxaanahu wa tacaala ilaahay baa u dhow qofku hadduu tukanayo wasjud waqtarib alluu u dhow yahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa hortiisa ah ismana diidayso in la yidhaahdo ilaahay baad u dhowdahay ilaahay baad la faqaysaa ilaahay baa hortaada ah ilaahay baa adiga iyo qiblada idiin dhexeeya waxaasoo dhan waxaa looga jeedaa alla subxaanahu wa tacaala qariibun fii culuwi isagoo inaga sareeya oo cala alcarshi istawa carshigiisa isagoo ka koreeya haddana inuu addoommadiisa u dhow yahay waa wax alle subxaanahu wa tacaala awooddiisa waxa weeye ku saabsan allana subxaanahu wa tacaala gaar u ah waxaa kaloo looga jeedaa markaad ilaahay baad waajahaysaa ilaahay baad soo qaabilaysaa maadaamaad u tukanayso ayaad soo qaabilaysaa sidaa awgeed in la weynaysiiyo alle subxaanahu wa tacaala oo maadaama isagii lala faqayo cibaadadiisii la xidhay loo soo dhowaaday xagga qiblada inaan candhuuf loo tufin xagga qiblada candhuuf inaan loo tufin xukunkuna laba shay ku xidhan yihi arki doonno mid waxay tahay waa masjidka gudihiisa masjidka gudihiisa candhoof in lagu tufo lama ogola istinaaaadkama waxa laga soo reebayana waa inoo iman doontaa axaadiista soo socota masjidka gudihiisu waa sabab loo diidaya candhuuftii masjidka lagu tufo sababta labaad qofku hadduu tukanayo ama masjidka ha ku sugnaado ama masjidka dibadiisa ha ahaado labada xaalaba maadaama uu tukanayo salaadna uu galay iyadana waa loo diiday xagga qiblada inuu candhuufu tufo labada mid waliba sideeday mamnuucu tahay daakhil masjid masjidka gudihiisa candhuuf lagu tufaa sideeday mamnuucu tahay talabaadna waa salaada haddii la tukanayo ama masjidka gudihiisa halagu tukanayo ama dibadiisa lagu tukanayo qofku halka uu ujeedo markuu salaada galo dabcan qibladu ujeeda iyadana candhuuf in loo tufa ma labadaba axaadiista cilooyinkooda waa inoo tilmaami doonaan laakiin xadiikan waxaa lagu tilmaamay salaada haddii la tukanayo xagga qibladee loo jeedo inaan loo tufayn waayo ilaahay baa lala faqaya candhuufta la tufaya ama xaakada xaggaa loo tufayaana uma qalanto hawsha lagu jiro munaasibu ma aha wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaau wasalaam maxaa la samaynaya haddii salaadii la tukanayo waxaa laynoo sheegay waxyaaba la samaynayo walaakin can yasaari in xagga bidixda loo tufo waxay noo soo socoto midigtana inaan la ogolay fa ina can yamiinihi malaka midigtana malag baa kaa xiga xadiikaasaynu kaga hadli doonaa xadiikan wuxuu tilmaamaya xagga bidixda can yasaarihi in lagu ogolyahay aw taxta qadamihi ama agtiisa hoostiisa hoosteeda adamihi naam cagtiisa hoostiisa inuu waxawe ku tufayo marka qadamihi haddii la yidhaahdana waa dhinaca bidix wey oo jihada loo tufaya ah qadamayhina jinsigaa looga jeedaa guud ahaan inuu hoos u tufo eh, culimmaduna way isweydiiyeen riwaayaadkuna waa kala duwan yihiin can yasaarihi taxta qadamihi ma u wada socdaan mise can yasaarihi aw taxta qadamihi oo laba kala duwana yani wuxuu xaq u leeyahay dhinaca bidix inuu tufo ama cagihiisa hoostiisa eh, laakiin bacdu ahlicilmi waxay tilmaameen in jamciyo jihaadu waa jihaada bidix wey cagtuna maadaama jihada bidix loo tufayo waa cagta bidix hoosteeda ayay noqonaysa cilada labaad ama qaabka labaad ee loo tufayo candhuufta nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam marada aad xidhan tahay inta aad ku tufto inaad iyada isku qallajiso oo masjidka iyo qiblada labadabaad ka ilaaliso wejiga labaadna iyadana waad heshaa hadday cidhiiri kugu noqoto ama ay kugu soo kadiso ama meelaad ku tufta aad weydo ama sida hadda xaalku yahay gogashii masjidka la ilaalinayo oo xitaa cagta bidix hoosteeda iyo dhinaca bidix toonna aan la ogolay si loo ilaaliyo nadaafada masjidka masjidkan goglan waayo masjidka xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ciid buu ciid ayuu ahaa waxay noqonaysaa in marada lagu tufo ama qofku mandiil iyo wax lamida hadduu haysto uu isticmaalo eh, xuluul noocaasa inuu keeno laakiin noqon mayso masjidka hadda in lagu tufo waayo in la aasaa suurogeli mayso hadda in la aasaa suurogeli mayso qaala waxa uhi bukhaari xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wa atinisi qaala waxa uhi ahbaranaa malik imaamu daar lhijra can naafic mawla cabdilaahi bni can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam ra'aa wuxuu arkay busaaqan candhuuf oo fii jidaari lqiblati qiblada gidaarkeeda ku sugan faxakahu waa xoqay nebigu uma aqbala waa soo qaabilay cala naasi dadka faqaala waxa uhi ida kaana axadukum midkiin haduu yahay yusalii mid tukanaya hadduu ahaado mid tukanaya falaa yabsuq yaanu tufin qibala wajhihi wejigiisa hortiisa yaanu candhuuf ku tufin faina allaha maxaa yeelay alleh qibala wajhihi wejigiisa hortiisa ayuu ahaaday idaa sallaa marka uu tukanayo waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa sidii xadiidkii hore ciladu inay tahay salaada haddii la tukanayo alle subxaanahu watacaala in la hortaagan yahay allana subxaanahu watacaala in la weynaysiiyo oo qiblada loo jeedo qaabilada alle subxaana watacaala lasoo qaabilay faqa alle subxaana la lala faqayo dhowaanshaha alle subxaana watacaala aad usoo dhowaanayso in la maamuuso oo laga ilaaliyo dhinaca candhufin la tufo waa jihada qiblada horena waa u tilmaanay inaanay siilay alle subxaanahu watacaala marka laga hadlaya culuwigiis culuwu daat daatadiisu khalqiga waa ka dhex baxsan tahay oo alle subxaanahu baainu min khalqi mustawin calaa carshi makhluuqaadkiisoo dhan waa ka dhex baxsan yahay wuxuuna ka sareeya carshigiisa alle subxaanahu watacaala makhluuqaadka dhammaantiina waa ka hoosayaan alle subxaanahu watacaala wax makhluuqaadkiisa ka midana alle kuma sugna qaacidada noocaasa ama masalada noocaasa ama tilmaanta noocaasa alle subxaanahu watacaala uu leeyahay oo ah culuwu adilada ku timi kun daliil waa ka badantahay say culimmadu tilmaameen oo qaabab kala duwan ilaa dhowr iyo labaatan weji ama qaab sucuud iyo curuuj iyo fawqiya iyo istiwaa iyo fi samaa cala samaa ilaa dhowr iyo labaatan qaab oo mid waliba intaasoo daliil uu leeyahay aayaad iyo axaadiid ayaa tilmaamaya alla subxaanahu wa tacaala khalqigiisa inuu ka baxsan yahay xadiikana waxaa daliishanaya qolyaha odhanaya allahu fii kulli makaan kii tukanayay haddii la sheegay alla inuu hortiisa yahay inuu alle subxaanahu watacaala uu joogo meel walba laakiin taa waxaa burinaysa isla daliilkan markaynu eegno waxaa la yidhi xagga horaha u tufina laakiin dhinaca bidixu tufa haddii la odhan lahaa allahu fii kulli makaan afartan jihaba wala la diidi hoos intaba waa la diidi lahaa marka waxaan leenahay daliil uma aha ilaahay culuwigiisa iyo sarayntiisa daatadiisu ay khalqiga ka saraysay ka baxsan tahay looma daliishanaya xadiidkan loo daliishan ee maqsuudku waxa uu yahay uun maadaamaad cibaadadan alle subxaanahu watacaala ku qaabilayso dhinacii alle subxaanahu watacaala uu kuu sheegay markaad u tukanayso inaad u soo jeesato dhinaca noocaasee alle aad usoo qaabilayso in laga ilaaliyo candhufin loo tufo maqsuudku waa macnaha noocaas qaal waxa ui buhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf atinisi qaala ahbarana malik can hishaam bni curwa can abiih can caaishata um lmuminiin radia allahu tacala canha ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam ra'aa waa ku arkay fii jidaari lqiblati qiblada gidaarkeeda muhaaan wuxuu ku arkay duuf waa wixii sanka ka soo baxayay aw ama busaaqan candhuuf ayuu ku arkay aw ama nukhaamatan xaako ayuu ku arkay faxakahu nabigu waa xoqay xadiikana wuxuu tilmaamaya inaanay waxaasiba kala duwanayn hadday tahay duufkii sanka ka soo baxayay hadday tahay candhuuftii oo iyadu ugu sahlan haddii ay tahay xaakadii laabta ka soo go'aysay intuba waa isku xukm weeye in masjidka laga ilaaliyo lana nadiifiyo haddii masjidka la gaadhsiiyo laga masaxo baabu xaki mukhai bilxasa min almasjid wuxuu baabu yahay xaki mukhaa duufkii in laga xoqo bilxasa dhagaxna lagaga xoqo min almasjidi masjidka hore waxaynu usoo marnay xaku lbuzaaq bilyadi gacanta lagu xoo min almasjidi masjidka lagaga xoo waayo candhuuftusaynoo sunnahi way sahlantahay in gacanta saa loogu masaxo ayaa waxa wey ku filan laakiin haddii ay tahay duuf iyo xaakaya wixii la iyadu waxaa laga yaabaa jirmi inay leedahay jirmi cuf inay leedahay isjiidanayso kamiyo gidaarka saaran inuu ka muuqanayo marka waxaa loo baahanaya qacan keliya kuma filna in shay lagaga xoqo ayaa waxaweeye loo baahanaya markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhagax buu soo qaaday dhagixii buu ku baabi'iyey wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxau ihi idaa waita haddaad ku joogsato calaa qadarin qurun iyo najaaso ratbin qoyan fasilhu maydh iska maydh wain kaana yaabisan hadduu qallalan yahay qurunkaasina falaa ay falaa tasil waa iska maydhin waa isla masaladii baynu ku sugannahay haygaasi hadduu qallalan yahay la quunsanaya shayga la qurunsanaya waa laba waa inuu yahay najis ama inaanu najis hayn laakiin la dhibsanayo xaakadii iyo duufkii iyo wixii lamida waa la dhibsanaya laakiin najaase maaha labadaba waa lagu tilmaamaya hadduu qoyan yahay shaygaasi waa xakadii gidaarka lagu tufoo kale maydh biyo haddaad helaysa biyo ku raaciyo maydh waxaana laysaga maydhaya haddii maradaada uu gaadhaa lamida jirkaaga hadduu gaadho min baabi anadaafati watanasuh qofku inuu isnadiifiya laysaga maydhaya wain kaana yaabis hadduu najis yahayna wixii qoyeenaa waaa laysaga maydhaya min baab najaas hooyadu waa waajib wey waa kugu waajibaysa ama haddii uu qallalan yahay isagu waxba ku yeeli maayo xataa hadduu najis yahay oo qaacidadu waxay tahay shayga najaasada ah haddii aad saabataan iyadoo najaasaduna ay qalalan tahay adiguna aad qalalan tahay ku najaasoobi maysid annajaasat ljaafa laa tunajisuka najaasada qalalani ku nijaasayn mayso yani gidaarkani hadduu nijaasaysan yahay oo isagoo qalalan aad taabato ama maradaada ay taabato waxa weye waxba iska meeri maysid halka uu leeyahay ibnu cabaas wain kaana yaabisan falaa ay falaa yudiik wuxuu hadduu qalalan yahay ku dhibi maayo kumana khasbanayd inaad iska maydho ama nadaafaad isaga maydhid iyo tanauh ama najaasaad isaga maydhid qaala waxa uhi xadaana muusa bnu ismaaciil wa atabudaki albari qaala waxa uhi ahbaranaa ibrahim bnu sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibni cawf qaala waxa uhi ahbarana bnu shihaab maxamed ibnu muslim ibn cubaydilaahi ibni cabdilahi ibni shihaab azuhri can xumayd ibni cabdiraxmaan wa ibni cawf ana aba hurayra aba saciid radi allahu tacala canhuma xadaahu waxay u sheegeen ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam ra'aa uu arkay nukhaamatan xaako oo fii jidaari اlmasjidi masjidka gidaarkiisa ku sugan fatanaawala waa qaatay xasaatan dhagax ayuu qaatay faxakaha waa ku xoqay nebigu faqaala oo u doono xaka inuu tufo ama dufya wixii la mida falaa yatanakhamana yaanu ku tufin qibala wajhihi wejigiisa hortiisa yacni xagga qibladiisa walaa can yamiinihi midigtiisana yaanu ku tufin waliyabsuq ha ku tufo can yasaarihi dhinaciisa bidix aw ama taxta qadamihi lyusra riwaayaadka qaar baan awdaa sheegayn oo khiyaar aan ina siinayn oo odhanaya waliyabsuq can yasaarihi taxta qadamihi oo labadaba la israacinayo dhinaca bidixna waa lagu tufayaa cagta bidix hoosteedana waa lagu tufayaa sida awgeed hal jiho ama hal marbay isla noqonaysa sidaase bacdu ahlilcilmi waxa weeye xoojiyeen waayo dhinaca bidix oo keliya waxaa soo gudagelaysa dhinaca bidix oo cagta hoosteeda ah iyo dhinaca bidix oo jihada loo tufayo marka dhinacii bidix waxaa laga yaabaa cidi inay kaa joogto hadday cidi kaa joogto sida riwaayaadka qaar tilmaamayaan waxaad ku tufaysaa cagta hoosteeda hadduu faariq yahay dhinacaaga bidixna waad u tufi kartaa laakiin mar walba xagga adabka waxa wanaagsan in dhinaca bidixna loo tufo hoosna loo tufo hoosna loo tufo oo cagta hoosteed iyo inta ka agdhow loo tufo ayaa waxa weeye mudan baabun laa yabsuq can yamiinihi fi sala wuxuu baab u yahay laa yabsuq yaanu tufin can dhuuftii can yamiinihi midigtiisa yaanu u tufin fi salaati salaada dhexdeeda qaala waxa uu imaam lbukhaari yaxya bni cabdilaahi bni bukayr qaala xadaana ley wa alleyth bnu sacd can cuqayl bni khaalid bni caqiil can ibni shihaab can xumayd bni cabdiraxmaan bni cawf ana aba hurayra wa aba saciidin radi allahu tacala canhuma ahbaraahu waxay u sheegeen labadoodu ana rasuul allahi sal allahu alayh wasalam ra'aa inuu arkay nukhaamatan candhuuf ama xaako fii xaa'id masjid masjidka gidaarkiisa ku sugan fatanaawala waa qaatay rasuul laahi sal اlahu alayh wasalam xasaatan dhagax faxataha waa ku xoqay uma qaala waxaui ida tanahama axadukum midkiin hadduu xaaka tuufo falaa yatanaham yaanu ku tufin qibala wajhihi wejigiisa horti iyo walaa can yamiinihi midigtiisa xaggeedana yaanu u tufin waliyabsuq ha tufo can yasaarihi bidixdiis aw ama taxta qadamihi lyusra qadamkiisa ama qaal waxau i bukhaari xadaana xafs bnu cumar waa alxawdi qaal waxau i xadaana shucba bn اlxajaaj qaal waxau i ahbaranii qataada bni dicaama asaduusi albasri qaal waxau i samictu anas bna malik radi allahu tacaala canhu qaal qaala nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waxau i laa yadfilana yaanu tufin axadukum midkiin bayna yadayhi hortiisa iyo walaa can yamiinihi dhinaciisa midig yaanu u tufin walaakin hase yeeshee can yasaarihi dhinaca bidixa u tufo aw ama taxta rijlihi ama xagga midig ama lugta midig xaggeeda ha u tufo xadiikana wuxuu tilmaamayaa dhinaceebaa loo tufaya marka la tufayo dhinaceebaa loo tufaya waxaa la diiday qibladiibaa la diiday dhinaca midigna waa la diiday waxaa ku soo hadhay dhinaca bidix ama cagahaga hoostooda oo dee bilaa jiha ah hoostaada hoosteeda ah. inaad u tufto waynu tilmaannay inay habboon tahay in la ysku qaydo dhinaca bidix oo waliba cagta hoosteeda ah riwaayaadku waxay inoo tilmaamayaan dhinaca midig abcan qiblada sababta loo diida waynu sheegnay oo waa fainahu yunaaji rabba ilaahay buu la faqaya ilaahaybaa xagga qiblada ka xiga ayay tilmaamaysa cilada xagga qibladu waa ciladaas weeye dhinaca midig waxaa riwaayaadku inoo tilmaamayaan faina can yamiinihi malakan dhinaca midig waxa ka xiga malg baa ka xiga sida awgeed dhinaca midigna loo tufi haddii la yidhaahdo can ilyamiini wa can ishimaali qaciid midig iyo bidixba laba malagbaa kaaxiga laba malag baa kaaxiga maxaa dhinaca midig loogu tufayaa dhinaca bidix loogu tufaya dhinaca midigna loo diiday culimmadu jawaabo badan bay kaga jawaabeen jawaabaha waxaa ka mida halkan lagaga hadlayaa waa malag khaas ah oo dhinaca midig waxa weeye kaa soo istaagaya malaaigtaasa la sheegaya dhinaca midigkaa jooga laakiin kuwii wax qoraya kula socday laga hadli maayo faina can malakan ay khaasan bisalaa gaar u ah xaalada salaada sidaa waa lagu macneeyey malagaasina midig buu kaa xigaa bidix kaama xigo macnaha noocaasa waa lagu macneeyey culimmada qaar waxay idhaahdeen midigta iyo bidixda labada maleegee jooga wa kale fadli badan yihin ka midigta xigaa fadli badan dhinaciisa loo tufi laakiin jawaabta waa la oo malaaigtu de maamuus bay mudan la sugo labada dhinacba inay kaa xigaan in loo tufa maaha waa ilaaqay faina can yamiinihi malaka culimmada qaar waxay idhaahdeen marka la tukanayo kii bidixdu xagga midigtu soo wareegaya oo malaaigtuba dhinaca midig bay kaa wada xigaan oo xitaa kii dhinaca bidix xigay xagga midig buu usoo wareegaya sidaana waa la badan ayay isku dayeen culimmadu inay kaga jawaabaan laakiin innaga waxaa meesha inoo taalla nabigu u sheegay calayhi salaatu dhinaca midig inaan loo tufayn waayo midigta malg baa kaa xiga waxaanaynu ka fahmaynaa mafhuumka dhinaca bidix marka la baneeye in loo tufo malag inaanu kaa xigin sababtu noocay doontaba ha noqoto baabun wuxuu baabu yahay liyabsuq ha tufo can yasaarihi dhinaca bidixan dhufta ha u tufo aw ama taxta qadamihi lyusra gomadiisa bidix hoosteeda ha ku tufo candhuuftii qaala waxa uri bukhaari xadaana aadam wa aadam bnu abi iyaas alcasqalaani qaala waxa ui xadaana shucba ibn اlxajaaj qaala waxa ui xadaana qataada ibn dicaama qaala samictu anas bna malik radi allahu tacala canhu qaal qaala nabiyu sal اllahu alayh wasalam ina almumina muminku ida kaana haddii uu ahaado fi salaati salaada gudaheeda oo uu tukanayo fainamaa in kala maa yunaaji waa la faqaya rabahu rabbigii falaa yabsuqanna yaanu tufin andhuuf bayna yadayhi hortiis xagga qiblada walaa can yamiinihi dhinaca midigna yaanu u tufin walaakin hase yeeshee ay liyabsuq can yasaari dhinaca bidixa u tufo aw ama taxta qadamihi gomadiisa hoostiisa ha ku tufo qaala waxau hi bukhaari xadaana caliyu wa caliy bni cabdillaah bni lmadiini qaala waxau hi xadaana wa sufyaan bnu cuyayna qaala waxa uri xadaana الzuhri can xumayd bni cabdiraxmaan can abi saciid radia allahu tacala canh sacd bni malik bni sinaan alkhudri ana nabiya sal اllahu alayh wasalam absara wuxuu arkay nukhaamatan candhuuf ama xaako oo fii qiblat masjidi masjidka qibladiisa ku sugan faxakaha waa ku xoqay bixasaatin dhagax ayuu ku xoqay uma naha waa diiday nabigu intaa dabade an yabzuqa inuu tufo arajulu ninku bayna yadayhi qibladiisa hortiisa aw ama can yamiinihi midigtiisa labadaaba waa la diiday walaakin hase yeeshee can yasaarihi xagga bidix buu u tufaya aw ama taxta qadamihi gomadiisa hoostiisa alyusra bidix wa waa maqlay xumaydan xumayd ibn cabdiraxmaan buu maqlay can abi saciid naxwahu xadiidka mid lamida yani wuxuu tilmaamaya sanadkaa dambe zuhri shiikha la yidhaahdaa xumayd ibn cabdiraxmaan sanadka hore waa cancaney sanadka dambena samaaci buu caddeeyey oo waxa ui samica xumaydan yani wuxuu sheegay inuu ka maqlay waataynu hore usoo tilmaanay bukhaari inuu daneeyo samaacaadka oo uu jecel yahay haduu helayo labadii qof meel lagu cadeeye inay wax kala maleen inuu keeno inuu jecelyahay xadiikana wuxuu tilmaamaya dhinaca laynoo ogolyahay candhuufta inaynu u tufno haddii aynu tukanayno waa dhinaca bidix ama waxa weeye gomodaha hoostooda haddii la ysku darana waa afdal oo dhinaca bidix oo welibana gomada hoosteeda ah baabun wuxuu baab u yahay kafaaratu lbusaaqi tufidii canuufta lagu tufay kafaaradeeda filmasjidi masjidka haddii candhuuf masjidka lagu tufo kafaara gudkiisu muxuu yahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana aadam wa aadamu bnu abi iyaas qaala waxa uhi xadaana shucba qaala waxa uhi xadaana qataada qaala waxa uhi samictu anas bna malik qaala waxa uhi qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam albusaaqu tuufid fi masjidi masjidka lagu tuufo waa candhuufiyo wixii kasii weyn xaaka iyo duuf khaiatun waa dambi wa kafaaratuha kafaara gudkeeduna waxa lagugu dambi dhaafayaana waa dafnuha waa in la aasa wey xadiikani wuxuu tilmaamaya candhuufta masjidka lagu tufaya sideedaba inay dambi tahay taana adilo badan baa inoo tilmaamaysa xadiika abidar ee muslim ku yimi nabigu wuxuu leeya alayhi الsalaau wasalaam curidat calaya acmaalu ummatii xasaniha wa sayiaha ummadda acmaasheedii baa la bandhigay keeda wanaagsan iyo keeda xun fawajadtu fi maxaasini acmaaliha alada yumaatu can اariiq wawajadtu fi masaawi acmaaliha annukhaacaةu takunu fi masjid laa tudfan acmaasheeda wanaagsane la ii bandhigay waxaa ka mida dhibaatada ay wadada ka duwayaan wadada dhibka yaalle laga duwayo maxaasinta acmaashooda camaladooda wanaagsan baa laygu tusay camaladooda xunxunna masaawiul acmaalkana waxa la ku sugan oo aan la aasin oo aan la qarin xadiikaas wuxuu inoo tilmaamaya canuuftii ama xaakadii haddii masjidka lagu tufo aan la aasin inay dembi tahay laakiin haddii la aasayna lagu dambaabay xadiikana waa inoo cadeeyey albuzaaqu fi lmasjid waa khaiia dambi weeye waayo masjidkiibaa la qaad xumaynaya oo nadaafadiisii la dilaya muslimkiibaa la dhibaya oo dhibsanaya ama ku joogsanaya oo qurunsanaya iyo waxyaabaha la midka ah badan baa ku sugan sidaa awgeed wuxuu ku tilmaamay nabigu inay dembi tahay waxaa la tilmaamay dembiga waxaa lagugu dhaafaya in meeshii laga masaxo ama la aasay iyo wixii lamida wa kafaaratuha dafnuha ma waxay u taallaa qofkii candhuufta tufay ee markuu tufay dabadeed waxa weeye masaxay mise way u bannaan tahay yani qofku markuinuu ku tufaa maba bannaana laakiin markuu tufo dabadeed waxa loogu dambi dhaafayaa dembiga loogu dhaafayaa inuu aaso mise waxaaba bannaan candhuufta intaanu tufin inuu candhuufta u tufo biniyati dafni inuu u tufo si uu aaso oo waxaa u bannaan tufidiibaa u bannaan masjidkii candhuuf inuu ku tufo laakiin hadduu ku talagashan yahay inuu aaso axaadiistaynu soo marayna waa sida aynu ka qaadanayno oo hadii waxa weeye masjidku uu yahay ciid oo ay suuro gelaysa in la aaso oo candhuuftii ay noqonaysa wujuuduha ka cadamiha jiritaankeedu sidii midaan la helinba uu ka dhignaanayo xaalada noocaas waa la yahay masjidka gudihiisa candhuuf in lagu tufo waxaa loo tufayaa dhinaca bidix loo tufaya dhinaca bidix ayaa loo tufayaa ee cagta hoosteedana waa lagu tufayaa waxaa kaloo waajibaysa in la aaso haddii aan la aasin waa dembi wey haddii aan la aasin dembi bay noqonaysa waxaynu hore usoo tilmaannay candhuufta tufitaankeeda haddii salaada gudaheeda lagu sugan yahay iyadoo la ixtiraamaya qiblada loo jeeda xagga qiblada inaan loo tufayn iyadu waa masalo masalada labaad waa haddii masjidka lagu sugan yahay masjidka haddii lagu sugan yahay salaad gudaheed iyo salaad la'aan masjid gudihii candhuuf laguma tufo sidayday mamnuucu tahay haddii aad ku tuftana waxaa waajib kugu ah in la aaso wayna kuu bannaan tahay haddaad jaanis kala weydo ay kugu adkaatay inaad baxdo inaad waxa weya masjidka ku tufto laakiin waa inaad aasto wa kafaaratuha dafnuha waa macnaha looga jeedo xadiika kale muslimna annuhaacatu takunu fi lmasjidi laa tudfan xaalada camalkaasi camal xun u noqonayo waa xaalada la aasayn marka waxaan leenahay xaalada noocaas iyadu waa banaan tahay waxaa timi xaaladan joogno waayo masjidkii nabigu calayhi salaau wasalaam gogol ma lahayn masjidkii gogol bal iska dhaafa gogol iska dhaafa de ma ahayn ciid buu ahaa waxaa suuro gelaysa candhuuftii in la aaso oo qofku ciiddii intuu xaadho inuu gudaha u geliyo candhuuftii kadibna uu ku dado oo xitaa hadduu taagan yahay cagtiisa bidix intuu ciidda ku kala jeexo candhuuftana godkaa ku tufa inuu ku aaso taas wax basiya maleh laakiin masaajidadan hadda gogoshale iyada waxay noqonaysaa mamnuuc xaal walba haddii gogashaba laga qaado marmar laga dhigo ama sibir laga dhigo iyaduna waa la mid lama aasi karo candhuuftii iyo xaakadii meeshiibay ka oolaysaa waxaa lagu khasban yahay in la maydho ayaa lagu khasban yahay taana lama ogola laakiin masaajidadan hadda ku yaala oo hadday ay dhacdaba miyadii waxaan filaya hadda mar walbaaba la dhiga iyo sibadya wixii la mida ah. haddii ay dhacdo masjidku inuu ciid leeyahay xukumkii waa baaqi laakiin hadday wax isbedelaan oo taa wax ka soo noqdaan xukumku waa isbedelaya xaggaad ku aasi roogaa meel lagaga aasa waxay noqonaysaa gogashiina inaad wasakhayso oo aad xumayso eh, meesha singabor la yidhaahdo markii aan tegay waxaad ku arkaysaa tabeelayaasha de caalamu aaliiinta badan tabeelayaasha waxaa ku yaala gawaadhida calaamado loo sameeyey oo laleeyahay gaadhigu sida ayaanu yeelin waa mamnuuc lacagtaasaa lagu ganaaxaya waxaa aad ugu badnaa calaamadaha ku wajahan dadka lugaynaya kuwaasaa aad ugu badnaa laamiga gawaadhidu ay ku soconayso nadaafadiisa markaan sacuudiga ku soo noqday burca hadalkeeda badaa markaan sacuudiga ku soo noqday waxaan idhi guryaha dadku degan yahay sacuudiga jooga qaar kamida mida laamiga singaborba ka nadiifsanlaamigaasaa ka nadiifsan xaaka in lagu tufaa waa mamnuuc mandiilkaagaad isticmaalaysa waa laamiga iska dhaaf masjidka xanja lagu tufaa waa mamnuuc waxaa lagu ganaaxayaa an boqoloo dolar halkaasay kugu taallaa dolar bay isticmaalaan laakiin boqolkooda dolar ee singaborka ah waa sagaahan dolar kanaynu isticmaalaynagu dhowdhowxaako inaad wadada ku tufto meel walbana kamarad baa ku taalla kamaradaha saasaan u eegay haddaad saraaxe taag luuq ku tuf mid baa kugu soo jeeda haddaad iyada hoos tagto mid baa kaa sarrayso hoos ku soo eegaysa biraha ay ka taagan yihiin afarta jihaa loo jeediyey dushana mid baa la saaroo hoos u jeeda si aanu qofku odhan waanu hoos istaagaya kamaraduhuna way dhaafaya mid baa kuusoo jeeda taa maxaa ka dhashay in waxa wey laamiyadii ay nadiif noqdaan maxaad u malaynaysaa mid waliba hadduu ku tufayo xaakadii iyo duufkii loo baneeyo masjidkii muddo yarbaa waxawe masjidkii iyo gogashiiba ku qurmaysa waa nadaafada la ilaalinayo buyuudullah guryaha alle subxaanahu watacaala in la ilaaliyo nadaafadooda ayay waxa weye axaadiistan inoo tilmaamaysa baabun wuxuu baab yahay dafni nukhaamati xaakadii in la aaso fi lmasjidi masjidka gudihiisa in lagu aaso qaala waxa uhi xadaana isxaaq bnu nasr isxaaq bnu ibraahim awowgii baa loo qaal waxa ui xadaana cabdurazaaq ibni hamaam asancaani can macmar ibni rashid asancaani can hamaam ibni munabih alyamaani samica waa maqlay aba hurayra radia allahu tacaala can can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxa ui idaa qaama hadduu istaaga axadukum midkiin fi salaati salaada gudaheeda falaa yabsuq yaanu tufin amaamahu hortiis yani xagga qiblada fainamaa yunaaji illaah in kalema ilaahay buu la faqaya maadaama waa inta uu ku sugan yahay fii musalaahu goobtii uu ku tukanayay walaa can yamiinihi dhinaca midigna yaanuu u tufin faina can yamiinihi midigtiisa waxaa ahaaday malakan malak ayaa ahaaday waataynu hadda ka soo hadlayn walyabsuq ha ku tufa can yasaarihi dhinaciisa aw taxta qadamihi ama cagtiisa waxa weeye hoostiisa waa tii bidixsan riwaayaadka kale tilmaamaya fayadfinuha kadibna waa aasaya yani sidaa kaga tegi maayo markuu dhinaca bidixu tufo waa inuu aasa weeye haddii kale waxay ku noqonaysaa dembibay ku noqonaysa masaaisha dhammaanteed waa ka soo hadal baabun wuxuu baab u yahay idaa badarahu hadduu ku kadiyo maradiisa dacalkeeda ha qaato oo bimacnaa ha ku tufo qaal waxa uhi bukhaari xadaana malik bnu ismaaciil annahdi alkuufi qaal waxa uhi xadaana zuhayr waa ibni mucaawiya alkuufi qaala xadaana xumayd waa aطawiil xumayd ibni abi xumayd aطawiil <clears throat> can anas radia allahu tacaala can ana nabiya sal اllahu alayh wasalam ra'aa u arkay nukhaamatan xaako fi lqiblati qiblada xaggeeda ku sugan faxakaha waa ku xoqay biyadihi qacantiisa wa ru'iya minhu nabiga waa laga arkay xaggiisa karaahiyatan dhibsasho aw ama ru'iya waa la arkay karaahiyatuhu diidmadiisa lidalika taa uu diidayo wa shidatahu calayhi iyo darnaanta ay ku daran tahay ma ay ku adag tahay wa qaala wuxuu uhi nabigu ina axadakum midkiin ida qaama hadduu istaago fii salaatihi salaadiis fainamaa yunaaji rabbahu rabbigii buu la faqaya aw ama rabbuhu rabbigii baynahu dhexdiisa iyo wabayna qiblatihi qibladiisa dhexdeeda ayuu ahaaday falaa yabsuqana yaanu tufin fii qiblatihi xagga qibladiisa yaanu u tufin walaakin can yasaarihi dhinaca bidixa u tufo aw taxta qadamihi ama gomadiisa hoostiisa bidixa u tufo uma ahada waa qaaday nabigu calayhi salaau wasalaam arafa ridaaihi go'iisa dacalkiis ayuu qaatay fabazaqa fiihi candhuftii buu ku warada waa celiya bacdahu barhkii calaa bacdin barhka kale qaala waxau i aw yafcalu haakada ama sidaasuu samaynaya masaladan waxay tilmaamaysaa sidanaynu hadda nahay haddii xaalku cidhiiri kugu noqdo qofkuna uu u baahdo xaakadii ama duufkii inuu iska tufo oo uu iska soo saaro inuu isticmaalayo cimaamadiisa ama shaarkiis ama marada uu xidhan hadduu mandiil sitana ilaahay baa fududeeyey jeebkiisa uu mandiil ku sitana inuu isticmaalayo camalka noocaase uu qabanayaana salaada waxba yeeli mayso inta uu jeebka geliyo mandiilkiisa uu la soo baxo kadibna uu ku duufsado uu jeebka ku ceshado wax basiya inaanay lahayn waayo camalku waa camalkii marada dacalkeeda inuu soo qaado waxay la mid tahay mandiilkii inuu la soo baxo yani xaalnaba sidaanu hadda masjidadu ay yihiin waa inaan candhuufta lagu tufin weye maradaada ayaa labada waxa weya mudan inaad ku tufto masjidkana la ilaaliyo baabun wuxuu baab u yahay cidatlimaami imaamku waanida uu waaninayo annaasa dadka fii itmaami salaati salaada inay dhammaystiraan iyo wa dikri lqiblati qiblada sheegideeda weli qibladii baynu ku sugannahay qaal waxa i buhaari xadaana cabdulahi bnu yuusuf qaala ahbarana malik can abi zinaad cabdlahi bni dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bni hurmuz can abi hurayrata radi allahu taala can ana rasuul lahi sal allahu alayh wasalam qaala waxa ui hal tarawna ma arkaysaan qiblatii qibladayda haahunaa halkan fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa yakhfa igama qarsoona calaya dushayda khushuucukum khushuucdiin iyo walaa rukuucukum rukuucdiin inii anigu la araakum waan idin arkaya min waraai ahri dhabarkayga gadaashiis yani xagga dambaan idinka arkaya waxaa samaynaysaan xadiikani wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabadii ku daba tukanaysay buu waaninayaa salaada inay hagaajiyaan wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaau wasalaam ma waxaad u malaynaysaan qibladaydu inay xaggaasoo keliya tahay yani meesha keliya aan eegaya xagga qiblada inay tahay masaasaad u malaynaysaa la socda anoo qiblada u jeeda ayaan haddana xagga dambe waxa ka dhacaya waa la socdaa ilaahay baa tusaya waa wax awooda biniaadamka ka baxsan waa mucjizaadkiisa wey sidee buu alla subxaanahu wa tacaala u tusaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qiblada isagoo u jeeda sidee buu arkaya saxaabada ka dambaysa mid mid waxay u samaynayaan kanamaa inuu xaggooda eegayo kale waxaynu leenahay waa awood alle siiyey subxaanahu watacaala shuraaxda qaar waxay sheegaan waxyaaba ay leeyihiin waa lagu tusayaa laba indhood oo irbadda afkeedoo kale ah oo labada garab dhexdiisa ugu yaala oo xitaa marada uu hawan yahay gadaasheeda uu wax ka arkayo ilaa indhaha lafteeda haddii go' lagu dado waxba arki maayaan sooma waxba arki maayaan waxa weeye go'a ka dambeeya xitaa anuu asturay ayuu alla subxaanahu watacaala siiyey bay yidhaahdeen laakiin waxaasoo dhan looma baahna alla subxaanahu watacaala calaa kulli shayin qadiir weeye nebigoo eegaya haddana xagga dambe waxa ka dhacaya inuu ogaado ama waxyaha u sheego ama siyaabo kale ha loo tuso waa awood alle subxaanahu watacaala uu siiyey nebigu wuxuu ku waaninaya salaada inay wanaajiyaan markay ka dambeeyaanna inuu la socdo ayuu nebigu u qaal waxa i buhaari xadaana yaxya bnu salix alwuxaadi qaal waxa i xadaana fulayx bnu sulaymaan can hilaal bni caliy alfihri almadani can anas bni malik radi allahu tacala canhu qaal waxau i sallaa lana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nusakda qaarna waxaa ku yimi sallaa bina nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waana tujiyey ama nabigu waa noo tukaday oo waana tujiye waa isku macnay salaatan salaad uma raqiya waa koray almimbara mimbarka faqaala waxa uhi fi salaa <clears throat> iyo wa fi rukuuc xaalkeeda waxa uu ka yidhi innii anigu la araakum waan idin arkaya min waraa'i xagga dambaan idinka arkaya kamaa araakum sida aan hadda idiin arkayo markuu nabigu la hadlaya calayhi salaau wasalaam baabun wuxuu baabu yahay hal yuqaalu ma la odhanaya masjidu bani fulan masjidkii ilmo bani fulan ama masjidkii qolada qabiilka noocaas ama kooxda noocaas ama masjidkii hebel yani masjidka cid ma loo nisbaynaya cidaasi qabiil ha noqoto ama daan ha noqoto ama koox ha noqoto masjidkii tabliiqiyiinta baa la odhanaya maalan masjidkii qoladaas masjidkii qabiilkaas masjidkii xaajigaas waxa wey ma la odhanaya mise la odhan maayo waxaana loo keenay shiikha la yidhaahda ibraahim annakhaci ayaa yidhi wa ana almasaajida lilah ilaahay baa masaajidada iskale cidna loo nisbayn maayo imaam albukhaari wuxuu leeya ma la odhanaya xadiidkuu keenay wuxuu ka qaadanaya inay bannaan inay bannaan tahay oo in la yidhahdo masjidu bani fulan qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana cabdullahi bnu yuusuf qal wuxuu hi ahbarana malik can naafic can cabdilaahi bni cumar ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam saabaqa waa baratan siiyey bayna alkhayli fardihi allatii taasoo udmirat la boglaalay waa faraska in la tababaro muddaa waxa weeye la naaxinaya marka la naaxiyo dabadeed ayaa meel lagu xidhaya waxbaa lagu dadaya waa laga dhididinaya cuntadana waa lagu yaraynaya dabeedna hilibkii marka wuxuu noqonayaa mid xoogan oo welibana baruur badan aan lahayn buu noqonaya waa la boglaalaya faraska kale waa ka dheeraynaya min alxafiya meesha xafiya la yidhaahdo hadda alghaaba oo shimaal almadiina magaalada madiina dhinaca waqooyi xagga uxudi ay ku taallo ee dhinacaasay ku taallaa waa magaalada gudaheeda meeshaasay ka bilaabayeen wa amaduha halka ay ku dhammaanayaanna waa aniya wada meesha aniya wada la yidhaahdo aniy waa ama wadada udhaxaysa labada buurood udhaxaysa aniy la yidhaahda aniya wadacna marka hadda laga hadlayo qolyaha masaladan baaday jihooyin badan bay ku sheegeen qole waxay yidhaahdeen waa marka xagga tabuuk loo baxayo ayay ku macneeyeen xafadaha ugu xiga dhinaca tabuug qole waxay ku macnayeen marka maka loo baxayo oo meeshan la yidhaahdo xayu curwa xaafada la yidhaahda miiqaadka ka sokaysa dilxulayfa ayay qole ku wajaheen qole waxay ku qaadeen marka loo baxayo dhinaca badarya loo baxayo meesha hadda sulaana la yidhaahdo masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam xaggiisa dambe dhinaca qiblada maaha dhinaca dambe marka laga baxo waxaa ka bilaabanta wada sulaana la yidhaahdo abibakr asidiiqna waxa wey hadda loo bixiyey wadada noocaasa meesha ay ka bilaabanto jabalu salcin buurta salci la yidhaahdaana meeshii khandaq nabigu uu jooga calayhi salaatu wasalaam bidixday kaa qabanaysaa meeshaana waa lagu sheegay aad bay isugu khilaafsan yihiin alaca badru calayna min aniyaat wada qoladaasina halkaasay ka bilaabeen bimacnaa halkaasay ku dhammaynayeen wa amaduha aniyat lwadaa waa gooba hadda madiine ka mida wa saabaqa nabigu waa baratan siiyey bayna alkhayli fardihi allatii taasoo lam tudamar aan la boglaalin waa kuwii caadiga ahaa min aaniyati aniyadii inay iyaguna ka bilaabaan ilaa masjidi bani zurayq masjidkooda ilaa laga gaadhayo masjidkooduna wuxuu ku yaalay musalaha ciidka korkiisa ama dushiisa ayuu ahaa waa meel u dhow masjidka nabiga alayh salaau wasalaam wa ana cabdallah ibna cumar kaana wa'a fi man saabaqa biha kuwa musaabaqada ka qaybgalay ayuu ka ahaa xadiikani halkiisuu inoogu iman doonaa insha allahu tacala iyo faahfaahintiisa iyo axkaamtiisa laakiin halkan maxalu shaahidku waxa uu yahay inay bannaan tahay masjidkii in loo nisbeeyo masjidu bani zuray masjidu bani mucaawiya waa masjid ijaaba waa kii nabiga ducada lagaga ajiibay masjidu bani salima masjidu bani camr bni cawf masjidu bani saari masjidu bani xaaria qabiil waliba xaafad bay lahaayeen xaafadoodana masjid iyo laba masjid ayay waxawe lahaayeen waxaynu halkaa ka qaadanaynaa masjidkii inay bannaan in loo nisbeeyo ciddii dhistay ciddii ku xeernayd ay isticmaalaysay in loo nisbeeyaa inay bannaan oo aanay siidayn masjidku inuu yahay baytullah iyo isagoo baytullah ciddii sabab u ahayd ee dhistay in loo nisbeeyana wax basii kuma sugna waa hadday niyadu wanaagsan tahay oo qofku haddii waxa weeye masjidka ilaahay dartii u dhiso waxba diidi mayso in magaciisa lagu magacaabo in magaciisa lagu magacaabo oo la yidhaahdo masjid alfulaani waa masjidkii hebel yani hebel baa dhisay wax dhiba malaha wax dhibi kuma sugna imaam bukhaarina masaladan masjidu bani zurayq taasuu ku ishaaraya waana inoo iman doontaa masaajida kale oo loo nisbeeyey waxa weeye qabiil loo nisbeeyey ama cid loo nisbeeyey baabun wuxuu baab u yahay alqismati iyo wa tacliiqi qinwi laamihii timirta in la sudo fi lmasjidi masjidka gudihiisa yani laantii timirtu ka laalaaday in waxa weeye masjidka la sudo oo timirta si loo cuno oo dadka loogu sadaqadaysto in labaduba ay bannaan masjidka xoola in lagu qaybiyo waa masalo masjidka timir in la dhigo sadaqa ah si loo cuno iyaduna waa masalo labaad qaala abu cabdilah waxaa wii alqinwu inwigu alcidqu waa de laanunbaan filaya waa laanta timirtu rucub waa rucubta oo kale waa laantii waxa wey timirtu ka laalaaday wlinaani labada qinwaani baa la yidhaahdaa wljamaacatu inta badanina ayضan qinwaani weeyi milu sinwin wa sinwaani oo kale weeyi wa qaala ibrahim wa ibraahim can cabdاlcaزiiz ibni shayb albصri albunani can anas radi allahu tacala canhu qaala waxa ui utiya nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabiga waxaa loo keenay bimaalin xoolo min albaxrayni xagga baxrayn laga keenay kharaaj buu ahaa faqaala waxa uhi nabigu unhuruuhu ku daadiya fi lmasjidi masjidka wa kaana waa ahaa akara maalin xoolihii ugu badnaa utiya bihi rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam xoolahaasoo rasuulkii alla loo keenay yani intii ay ogaayeen waa xoolihii ugu badnaa ee nabiga loo keenay fakharaja rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii allah soo ila salaati salaad buu u soo baxay walam yaltafit ilayhi mana eegin oo ma jalleecin xoolaha xaggiisa ay walam yaltafit ila lmaal falama qada salaata markuu salaada dhammeeyey jaaa waa yimi nabigu calayhi salaau wasalaam fajalasa ilayhi ay ila lmaal xoolaha xaggiisa ayuu fadhiistay nebigu fama kaana ma ahaanin nabigu calayhi salaau wasalaam yaraa mid arka axadan axad ilaa acطaahu xoolihiibuu wax ka siinayay id yaaahu xilligaaba waxa u yimi alcabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkiiyabaa u yimi faqaala waxa uhi ya rasuul allah acطinii isii xoolaha wax iga sii fainii anigu faadaytu waan furtay nafsii naftayda wa faadaytu waan furtay caqiilan wa caqiil bnu abi aalib ayaan waxawe madax furasho ka bixiyey faqaala lahu rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam hud aado xooluhu halkaasay tuurnaayeen waxaa la yidhi hud aado faxaa waa xantoobsaday fii awbihi maradiis ayuu ku xantoobsaday uma dahaba waa tegay oo ama waa gudagalay yuqiluhu yaxmiluhu inuu qaadayo xambaaranayo falam yastaic ma awoodin yani go'ii buu buuxsaday waana iscusleeyey markuu buuxsaday buu isku laabtay kadibna dhulka ka ruji buu isyidhi waa awoodi waaye faqaala waxa uhi yaa rasuul allah umur amar bacdahum saxaabada qaarkood yarfacuhu kor ha u qaado ilaya xaggayga yani dhabarka ha ii saaroo ha i caawiyo waxaanay gacantiisu dhulka ka fujinay ayaa dhabarkiisu qaadaya qaala wuxuu ihi nabigu laa maya cidi kula qaadi mayso qaala waxau ihi farfachu anta calaya adeerkiibuu aha nabiga adeer buu ahaa wuxuu ihi adiga laftaadu ii qaado icaawi haddaad saxaabadii kala diiday nabigu waxa uu ihi qaala maya fanatara minhu xal kalama yaallo xoolihiibuu in iska daadiyey oo halkeedii ku celiyey uma dahaba wuxuu gudagalay yuqiluhu inuu xambaaranayo faqaala waxa uhi ya rasuul allah umur amar bacdahum barhkood yarfacuhu calaya kor ha igu qaado ama yarfachu jawaab ka dhig kor ha u qaado ilaya xaggay qaala wuxuu hi nabigu laa maya qaala waxau hi farfachu kor u qaad anta adigu calaya dushayda qaala wuxuu xoolihii qayb ka mida iska daadiyey uma xtamalahu kadibna waa qaatoo waa xambaarta fa alqaahu waa tuuray calaa kaahilihi dhabarkiisa ayuu ku tuuray yani labadiisa garab dhexdiisa ayaa kaahil la yidhaahda uma inalaqa waa socday fama zaala rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle kama zuulin yutbicuhu inuu raacinayo basarahu aragiis xataa khafiya yaabuu la yaabayo min xirsihi xoolo jacaylkiisa fama qaama rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alle ma istaagin minha dirhamun iyadoo dirham halkaa uu ku sugan yahay waama ay wahunaaka halkaa uu ku sugan yahay dirhamun dirham uu ku sugan yahay minhaa xaaluu yahay waxa weeye xoolihii xaaluu ka yahay xadiidku wuxuu inoo tilmaamaya masjidka gudihiisa xoola in lagu qaybiyaa inay bannaan xoola in lagu qaybiyaa inay bannaan tahay wax lagu kala iibsan maayo laakiin xoolo sadaqa ah way dhacdaa hadda marka loo soo ururiyo maxaa la yidhaahdaa waar waa saddexdaa loo kala qaybiyo xoolaha sadaqada in loo kala qaybiya waa bannaan tahay xaggee laga keenay tacliiqu lqinwi fi lmasjid waa qiyaasan calayha iyadaa looga qiyaas qaadanaya oo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam timir baa masjidka la keenayay iyadana timirtii ama sadaqadii masjidka in la keeno waxay la mid tahay lacagtii masjidka la keenay ee lagu qaybsanayay ayay la mid tahay axaadiis kalena waa ku timi nabigu calayhi salaau wasalaam xadiidka cawf ibni maalik ee sunanta ku yimi wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu arkay qinan xashwan mucallaqan fi lmasjid rucub timira timirtaasina ay qallashay oo masjidka lasoo suray nabigu wuxuu hi calayhi salaau low shaaa rabu hadihi sadaqati latasadaqa biayaba min hada rucubtan timirtaa ninkii keena ee qallashay wuxuu heli lahaa mid wanaagsan inuu keeno sayakulu xashafa yowma alqiyaama xashaf buu cuni doonaa maalinta qiyaame xadiikuna waa saxiix marka masaladaasna axaadiista kalena waa lagu tilmaamaya sadaqa masjidka in la keeno lagu qaybiyana waa lagu tilmaamaya wallahu aclam wsal allah waslama